بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث السابع عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة قلنا لمن يا رسول الله qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati اlmuslimiin waqaamatihi rawaahu muslimun musanifka halkan xadiidkii toddobaad ayuu noogu sheegaya aan arkayna in sha allahu tacaala wuxuu leeyahay alxadiidu asaabic xadiidka toddobaad marwiyun can tamiim daari tamiim ibni aws addaari oo kunyadiisu abiruqaya la yidhaahdo ayaa maaragta laga wariyey radia allahu canhu allaha ka raadi noqday wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi addiinu diinku annasiixatu waa nasiixo weeye waa khayrka oo laysku miiro ayaa la yidhaahdaa alaaa saddex jeer buu yidhi oo wuxuu yidhi addiinu annasiixa addiinu annasiixa addiinu annasiixa saddex jeeruu ku celceliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam qulnaa markaasaan waxaan nidhi liman yay u tahay nasiixo yaa rasuula allah rasuulkii allow diintaan yay nasiixo u tahay su-aashaasaa nebigu weydiinay maadaama saddex jeer uu ku celceliyey qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay nasiixo u tahay lilaahi allah subxaanahu wa tacaala ayay nasiixo u tahay walikitaabihi kitaabkiisa qur'aanka ah oo kalaamullaahi ah bay nasiixo u tahay walirasuulihi rasuulkiisa oo nebiyullaahi muxamedana nasiixay u tahay nasiixo ayay u tahay walia'immati اlmuslimiina muslimiinta madaxdooda dadka madaxda u ahoo imaamyada ahna nasiixay u tahay wa caammatihim muslimiinta caammadooda dhammaantood wixii a'immada iyo ka soo haray yacni ayay waxay u tahay ay nasiixo u tahay weeyaan rawaahu xadiidkaas waxaa wariyey alimaamu muslim muslimun baa wariyey imaamu muslim ayaa fii saxiixihi ku wariyey xadiidkan alfaaddiisa waa iska gaaban tahay diinkan inuu diin nasiixo yahay ayuu nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyuu saddex jeer ku celceliyey nasiixa horta maxaa la yidhaahdaa xagga luqada nasiixo maxaa la yidhaahdaa nasiixada waxaa xagga luqada lagu yidhaahdaa alkhuluusu yacni saafiyeelid iyo baraxtirid ayaa la yidhaahdaa markaad tidhaahda maalan malabka markii uu isku dhex jiro maca maarata shumaciisii oo wato oo aad kala soocdo oo intaa miirta shumaciina gooni aad dhigto malabkoo saafina a halkaa geyso aad gooni dhigtaahi yaa waxaa la yidhaahdaa waxaad odhanaysaa nasaxtu lcasala baad dhihi nasaxtu lcasala waxaa weeye idaa khallastahu min ashumaci baa la yidhaahdaa markii aad shumacan ka dhex saarto kufarka aad ka bixiso oo malabkiiyo keliya saafiya aad keento baa loo yaqaanaa yacni nasiixada sidaas weeyaan marka af soomaaliga nasiixa waxaa lagu yidhaahdaa waa khayr miirid waay qofka oo khayr loo miiro loo saafi yeelo khayr baad u miiraysaa u soocaysaa meel u geynaysaa keliya weeyaan sheekha la yidhaahda abu sulaymaan alkhataabi marka uu tacriifinayo nasiixada wuxuu ku tacriifiyaa wuxuu leeyahay kalimatun yucabbaru biha can jumlatin hiya iraadat اlkhayri lilmansuuxi lah waa kelimad laga cabiro jumlooyin hadalla jumlo iyo hadal ishaysto oo muraadku uu yahay loola jeedaahi qofka loo naseexaynaayo khayrka lala doonayo iraadatu اlkhayri lilmasuuxi lah qofka loo naseexaynayo oo khayr lala doonayo jumladaas waxa lagu cabbiro baa nasiixo loo yaqaanaa sidaasuu leeyahay marka hadalkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku celcelinaayo addiinu annasiixatu ou saddexda jeer ku celiyey waxa weeye yacni qofka inuu baraarugo diinkanba inuu nasiixo yahay xoojin iyo adkayn la adkaynaya darteed yuu nebiga ugu celceliyaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka addiinu annasiixatu waxay ka dhigan tahay baa la yidhaahdaa adoo yidhi ma diinu ila nasiixa diinkani maba ahaba wax kale nasiixo mooye wax kale maba ahaba waa khayr miirid oo qofka loo khayr miiro sidaasay maaragta yidhaahdaan xadiidka marka saxaabiga warinayo waxaa la yidhahdaa tamiim ibnu aws addaari kunyou leeyahayoo abi ruqaya baa la yidhahdaa abi ruqa yani abuu ruqaya baa la yidhahdaa marka ruqaya waa magac oo dhadig weeyaan haween magaceeda ruqaya lala baxaa annaga soomaalida ruqiya iska dhahnaa ruqaya marka kunyada markay tahay oo naynaasta anagu ma naynaasta iska dhahnaa laakiin kunyo iyo laqab iyo isim waxaasay carabtu kala qaadaan magaca waa qofka waxa magaca loo bixiyey oo aanan ammaanna ku tusaynin xumaanna aan ku tusaynin baa magac la yidhaahdaa laakiin laqabka ayaan naynaasim la ama koofaar hadba sidii loo yaqaano baa la yidhaahdaa laqabka marka waxaa weeye waa waxa ama wanaag ku tuso ama xumi ku tusinayo qofkan neenaas wanaagsan baa loo bixini oo wanaag ku tusayo ama neenaas xun baa loo bixiyaa oo koofaar xun buu yeeshaa weeyaan laakiin kuniyada waxaa la yidhaahdaa wixii lagu bilaabo ab lagu bilaabo um lagu bilaabo ibni lagu bilaabo iyo wixii la mid aha la yidhaahdaa yacnii abu fulaanin markaad tidhaahdo abu fulaan iyo umu fulaana yani markii la yidhaahdaa ayaa kunya la yidhaahdaa marka de kunyadan waxa ugu soo dhow meeshay soomaalidu tiraahda ina hebel iyo ina heble iyo baa ugu soo dhow baad moodaa ibniga keliya u isticmaalaa marka abu kunyada marka dumarka waa laga dhigi karaa way noqon kartaa kunyada dumarna waa laga dhigi karaa weliba hadday yani mashhuur noqoto kunyadaasi dhib ma laha in dumarka loo bixiyo laakiin aarka sida haalibka ah kunyada waxa weeye waxa weeye labkaa lagu lagu kunyo lagu kin maaratay kunya looga dhigtaa oo la yidhaahdaa abu fulaanin saasoo kaleab la yidhaahdaa yacni ibnu fulaanin iyo abu fulaanin iyo ummu fulaan iyo baa la odhani yacnii hebel ragga ayaa kunyo inta badan labkaa laga dhigtaa laakiin dumarkana waa laga dhigaa dumarka iska dhaafay xataa xayawaanaadka kunyo waa laga dhigaa xayawaanka laftiisaba kunyo laga dhigi karaa sida abu hurayra oo kaleeto hadda saxaabigaa wuxuu lahaan jiraa la yidhaahdaa yacni baashan bisada la yidhaahda ama mukulaasha ama yaayuur la yidhaahdo ayuu lahaan jiray oo yacni maaragtay uu soo dumi jiray markaasaa abu hira loo bixiyey abu hira yaa loo bixiyey marka abu hurayra waa iyadoo la taskhiiriye weeyaan marka kunyadu marka magacaas abu ruqaya ayuu caan ku yahay xadiidkan alfaaddaa kooban leh abu daa'uud oo kale markuu ka warramayo wuxuu leeyahay hada alxadiidu axadu alaxaadiidi alatii yaduuru calayha alfiqhu xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo fiqhigaba kasitaanka diinta fiqhigiisaba uu ku wareego ayuuba ka mid yahay axaadiistaasuu ka mid yahay weeyaan maxaa yeele wuxuu noo sheegay diinku inuu diinu nasiixa yahay ayuu noo sheegay riwaayada marka imaamu muslim waa riwaayada suhayl bn abi صaalix can caطaaءi bni yaziidin اllayhiy can tamiim اdaari riwaayadaas yani waxa weeyaan waa riwaayada imaamu muslim ou maaragtay yani la gooni noqday weeyaan axaadiistan marka nasiixada ku saabsan xadiidkan hadda nasiixuu ka hadlaya axaadiid aad u tiro badan ayuu nebigu uga hadlaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nasiixada uga hadlaa waxaa la mid a nasiixada inay muslimiintao dhan leeyihiin muslimiintao dhan inay nasiixada leeyihiin xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa xadiidu jariir ibni cabdillaahi albajali radia allaahu canhu saxaabigaas oo jariir ibni cabdillaahi la yidhaahdo nebiguuba ballan la galay iyo cahdi wuxuu leeyahay baayactu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam calى iqaamati الصalaati wa iitaaءi الzakaati wاnnusxi likulli muslimin nebigeennaan beeco la galay iyo caqdi iyo heshiis iyo ballan maxaan kula galay salaada oogisteeda sakadii gudashadeedii iyo wاnnusxi calى kulli muslimin qof kastoo muslima inaan u naseexeeyo nasiixo inaan maarata u naseexeeyo marka nusxiga nasiixada khayr miiridda waxaa iska leh muslimiinta oo dhan baa iskale wey in loo naseexeeyey ah weeyaan xadiid imaamu muslim fii saxiixii ku sugan wuxuuba ku tilmaamayaaba nasiixadu inay tahay xaqu cala almuslim qofka muslimka ahi walaalkiisa muslimka ahi xaqa uu ku leeyahayba inay nasiixo tahay xuquuqdii ka mid tahay maxaa yeele nebiga markuu xaqulmuslimi cala almuslim uu tirinayay wuxuu ka mid dhigo ku daray ida stansaxaka fansax lah walaalka hadduu naseexo ku weydiisto oo in naseexo ku yidhaahdo waa inaad u naseexaysaa oo khayrka ugu naseexayso weeyaan inaad khayrka ugu naseexayso ayaa la rabaa weeyaan marka xadiidka marka nebiga calayhi salaatu wasalaam diinku inuu shan qaybood uu nasiixo u yahay yuu noogu sheegay waxaa loo hormari lilaahi allow nasiixo u yahay diinkan oo diinta islaamka ah allah bay nasiixo u tahay see bay allah nasiixo ugu tahay allah see nasiixo ugu tahay waxay nasiixo allah ugu tahay cibaadadiisa wuxuu amrayaa diinkan in alle cibaadada loo khalliso cid kale aan waxba loogu darin baryada keligii la baryo keligii loo sujuudo dhib hadduu jiro isaga loo qayshado yacni maaragtay la tala saarto isaga wax loo gowraco nadarka iyo sharafka isaga laga galo axad kale oo makhluuqaadkiisa ka mid ah inaana cibaadadiisa lala wadaajirin waa nasiixo weeyaan waxaa nasiixo uu maaragtay u yahay in alla loo qiro waxdaaniyadiisa keligii inuu macbuud koonkan ka yahay rabbinimada isaga rabbi uu ka yaho koonkan khaaliqi abuurtay keligii inuu yahay inaad u qirto inaad ilaahnimadiisa u qirto oo cibaadada inuu isagu leeyahay ah inaad asmaadiisa iyo sifaatkiisa keliga uu leeyahay inaad u qirto baa la rabaa sidaasuu marka nasiixo allah ugu yahay diinkani lilaahi allow nasiixo u yahay buu yidhi diinku walikitaabihi buu nasiixo u yahay see kitaabka marka nasiixo ugu noqonaya kitaabku wuxuu nasiixo ugu yahay waxa weeye yacni in diinkan yacni wuxuu nasiixo ugu yahay in laga ilaaliyo diinka wuxuu ka ilaalinaya kitaabka allah islaamnimadii waxay ka ilaalinaysaa dadka taxriifka ku samaynayo in laga celiyo laga dhiciyo in la rumeeyo kitaabka qur'aanka ah wax alla wuxuu ka warrama khabarkiisa in laga war in maaragtay siday tahay loo rumeeyo wuxuu ka warramayo hadday qayb tahay iyo qiyaamaha soo socdo hadday wax tegay oo maaragtay ilaa adduunka waagu bilowday iyo ka horba ay tahay waxaadda jooga wakhtigaa jooga hadday tahay waxa uu ka warramaya khabarkiisa in la rumeeyo oo la ictiqaadiyo waa nasiixadii bay ka mid tahay weeyaan waxaa nasiixada kitaabka ka mid ahi waxa kitaabka allah uu ku faro oo awaamir iyo nawaahi ah in la fartoomo wixii lagu faro ina la timaado wixii nala ka reebayna kitaab diinta naga reebtayna in laga haraahi kitaabka nasiixo u tahay waxay nasiixo kitaabka ugu tahay wax alla wuxuu kulansado kitaabkaasi oo axkaam ah oo aadaab ah rumayntooda la rumeeyo iyo ku dhaqankooda lagu dhaqmaahi waa nasiixo weeyaan waxay nasiixo ugu tahay kitaabka qur'aanka ah diinkan wuxuu nasiixo ugu yahay in la rumeeyo biannahu kalaamullaahi casa wajalla allaah kalaamkiisi inuu yahay xuruuftan qur'aanka ku jirtay kalaamullahi inay tahay in la ictiqaadiyo la rumeeyo macaanidiisana in la rumeeyo weliba inuu ilaahay xaqiiqatan ugu hadlay maxaa yeelay dad badan oo ahlubidaca ka mid a ah ayaa ilaahayba kalaamba u diidayaba oo qur'aankan leh waa cibaara can kalaam illaah yacnii aanan odhanaynin waa kalaam ilaahay aanan odhanaynin marka in la rumeeyo taa ayaa ka mid ah oo inuu kitaabkaas allahna malakuljibriil u soo dhiibay malakuljibriilna nebiylaahi moxamed uu soo gaarsiiyey nasiixada sidaasay ugu tahay weeyaan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam diinka wuxuu u yahay nasiixo walirasuulihi rasuulkiisa oo nebiyulaahi muxamedana nasiixo ayuu u yahay diinkan muxuu nasiixo ugu yahay rasuulka in asaga la raaco oo raacitaankana loo barax tiraahi ayuu nasiixo ugu yahay weeyaan in nabiga inuu rasuul ilaahay yahay in la rumeeyo diinkaana na farayo inaan rumayno nasiixu ugu yahay weeyaan in nebiga wax alla wuxuu sheegay in la rumeeyo run inay tahay aan ictiqaadinno wixii nebiga ka sugnaaday inay run tahay in awaamirtiisa nebiga iyo wuxuu fara la qaato wuxuu naga reebanayo laga haraahi nasiixay ugu tahay waxay nasiixo u tahay in sunnadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam wax alla waxa ay yacni taxriifu eh, maxaa la yidhaahdaa almubtiliin wa in laga laga sifeeyo lagana waxa ay ku dhex darsadeen dadkaasi in laga sifeeyo laga celiyaahi arintaas ayay nasiixo ugu tahay weeyaan wuxuu nabigu yidhi midda yani qodobka afraad wuxuu nasiixo u yahay diinkan walia'imati lmuslimiina muslimiinta dadka madaxda u ihi buu nasiixo u yahay nasiixo u yahay iyagana oo wuxuu nasiixo yani a'imada dadka la yidhaha marka a'imatu lmuslimiin ala'ima waa jamcu imaamin imaamna waxaa la yidhahdaa alladii yuqtadaa bihi axadka lagu daydo ayaa la yidhaahdaa imaam loo yaqaana a'immadaasi a'immadu laba qaybood bay ka kooban yihiin labay ka kooban yihiin qolada koobaad oo a'immada la leeyahay diinka nasiixada u yahay waxaa weeye alculamaau alrabbaaniyuun aladiina warithuu الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalama cilma wacibaadata waakhlaaqa wadacwa waa dadka nabiy llaahi moxamed dhaxlay culammada rabbaaniyiinta la yidhahdo rabbi loo nisbeeyey oo nebiyullaahi moxamed dhaxlay ayaa la yidhaahdaa maxayna ka dhaxleen nebiga cilmigiibay ka dhaxleen waxay ka dhaxleen cibaadadii waxay ka dhaxleen akhlaaqdii wanaagsani waxay ka dhaxleen dacwadii iyo khayrka dadka loo sheego dadkaas culammada rabbaaniyiinta ihi umarada xaqiiqada ah waa iyaga wey qolada koobaad waa ku waaweyn qaybta labaadoo a'imat lmuslimiin la leeyahay umarada loo yaqaanana waa dadka munafidiinta shareecada ilaahay fuliyo shareecada alla dadka fuliyo oo madaxda ah muslimiinta madaxweynayaashooda madaxda hadba qofkii meel mas-uul looga dhigoo dhan ayaa loo jeedaa weeyaan sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa culummada iyo umarada dadka madaxda ihi labada qaybood ay kale leeyihiin culummadu waa mubayinuun waxbay caddeeyaan xaqay caddeeyaan xaqa ayay dadka u sheegaan umaraduna xaqa culammadu sheegtay bay munafidiin ku yihiin ay fuliyaan yacni waa sidaas weeyaan waa yacni waxaa loo yaqaanaa mubayinuun iyo munafiduun alla kala yidhaahda culammadaa waxay axkaamo jira caddaynayaan kuwaanna waa hay-atu tanfiid waay oo qoladii wax fulin lahayd weeyaan qoladii wax fulin lahayd waa madaxda weey xukumka ilaahay yani waxa weeye inay a'immadu fuliyaan buu ilaahay ugu talagalay subxaanau wa tacaala weeyaan marka nasiixada marka seebow marka culummadii ugu yahay culammada ila umarada xaqiiqada waa ayaga baa nabi wuxuu nasiixo ugu yahay kow in culammada la jeclaado maxaa yeele qofka adiga aadan jeclayn saa ugu dayataa way adag tahay qof aadan jeclayn miyaad ku dayan kartaa waa inaad jeceshahay marka hore kuna jeclaata xaqa uu ku sugan yahay sidaasaad ugu dayanaysaa weeyaan laba waa in loogu kaalmeeyo dadka culummada ahi xaqa caddayntiisa ay caddaynayaan in loogu kaalmeeyana waxay ka mid tahay nasiixadii bay ka mid tahay in cirdigooda la difaaco yacni sharaftooda markii meel looga dhacayo inaad difaacdo ooda khiibadoodii xantoodii la ogolaanin in ayaga laftooda waa waa maarata macsuumiin ma aha waa gafayaane hadday gafaan in loo naseexeeyo oo maaragtay eh, munaasaxa loo sameeyo ayadoo ay aadaabtii munaasaxada iyo ixtiraamkii culammadu ay lahayd la ilaalinayo weeyaan umarada kale ee munafidiinta ah ee madaxda dadka muslimiinta ahna diinka nasiixo u yahay wuxuu nasiixo ugu yahay koow horta inuu amiir yahay in loo ictiraafo madax inuu yahay ninkaan madaxweyne ou yahay in loo ogolaado waa wax weyn waay haddaadan ictiraafinba marka horeba maadan nasiixadii ma aadan la imanin waa inaa u ictiraafto marka hore tan labaad wanaaggooda in la faafiyo wixii wanaagay sameeyaan yacnii in fii awsaat araciya dadka dhexdooda in lagu faafiyo ayaa la rabaa oo wanaaggooda laga sheego cuyuubtooda iyo ceebaha ay leeyihiinna in la qariyo oo aanan manaabirta laga sheegino suuqyada lagaga caytamino dadka madaxda la caayino yacnii arrimahaasoo dhan yacni waxa weeyaan waa inaan la caayino ceebtoodana la qariyo ila ceeb way leeyihiin laa shaka ceeb waa yeelanayaan laakiin ceebtooda in dariiqyada lagaga sheego idaacadaha lagaga hadlo meel walba lagu caayo mana ahan diinkeennii iyo maaragtay sunnadii salafu saalix ay ku dhaqmi jireen ka mid ma aha waa inaadan ceebahooda nashrinin waxay ku faraan iyo waxay kaa reebaanna waa in la qaataa haddii aysan macsi ilaahay ahayn laakiin haddii laga qaadan maayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyat اllah ilaahay macsiyadiisa cid lagu aeecaya ma jiro macsida alleh laguma aeecayo lanna nebigu wuxuu yidhi inama aaacatu fi lmacruuf aacadu waxa weeye wax wanaagga ah oo khayrka ah unbaa la isku aeecaya si kale qofka laguma aeecayo weyan waxaa ka mida nasiixada dadka madaxda ah muslimiinta madaxda u noqdaahi nasiixadooda waxa weeyaan markii ay khalad u ka dhaco oo rabtiina u naseexayso calaaniya inaadan ugu naseexaynan si sira uga naseexayso dadka dhexdooda inaadan uga naseexaynine si gooniya inaad ugu naseexayso baa la rabaa maxaa yeele nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaaniya qofka nin madaxa in uu u naseexeeyaa doonayaahi si calan ahoo cad caddaan ahoo jahri ah yuusan ugu naseexaynin gacanta ha qabta meel gooniya ha ula tago tartiib nasiixa ha ugu sheego haddii ood qaatana falilaahi alxamdu hadduu qaadan waayana faqad addayta maa calayka wixii aday waajibkii ku saarnaa waad gudatay waad gudatay weeyaan walidaalika waa midda ay culummadu yidhaahdeen nebigu uu yidhi kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir xataa hadduu daalim yahay oo jaa'ir yahay laakiin maadaamaba uu muslim yahay daalim uu yaho eex uu samaynayo dadka xoolahooda dhacayo dhibaato dadka uu ku hayaay lama raba inaa manaabirta ka caydo keligiis cinda sulaanin la yidhi cinda sulaanin macnaa agtiisa wey agtiisa inta u tagtid inaad tartiib ugu naseexaysaa la raba laakiin in masaajidda manaabirtooda laga sheego laga caayo idaacadaha laga caayo meelaha makhaayadaha laga caayo fadhi kudarriyada laiskugu yimaada maanta o la xanto qofka muslimkaa wax laga sheego ma ka mid aha diinkeenni ka ma aha wey diinteenna ka mid ma aha munaasaxadaasaa la rabaa waxaa ka mid a ah nasiixada dadka umarada ah cadamu alkhuruuji calayhim inaan lala dagaalamin jabhad inaan lagu noqoninooda la diririn dadka muslimiintii maanta waad aragteen jabhaday inta ninkii wax dantiisa meesha ka arki waayaba ciidan ama qabiilkiisa intu samaystabuu yacni ummaddii kayaankeedii iyo jiritaankeedii burburinaya waxaa la rabaa in loo sabro maxaa yeelay ninkan jaa'irkaa oo madaxda ilaahay kaaga dhigay iskama imaanin wuxuu ku yimid camalka xunka ahe dadku ay samaynayaan buu ku yimid hadday dadku fiicnaan lahaayeen oo dad wanaagsan ay ahaan lahaayeen allah dad saalixoo madax uga dhigi lahaa marka waa cuquubo oo camalkeenna nalaku cuquubaynayo weeyaan dad jaa'ir markii madax lagaaga dhigo meel korayaan la fiirinin waa dadka annaga dhexda racyada la fiiriya racyada daalimiin ah hadday dadka raciyadu ay dad fiican ahaan lahaayeen qof xun ilaahay madax ogama dhigeen lanna qur'aanka ilaahay muxuu leeyahay wakadalika nuwallii bacda alaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun aalimiinta ayaan qaarkood qaarka kale madax uga dhignaa taasaa la leeyaha weeyaan waxay yidhaahdaan kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum sida idinka tihiin ood noqotaan shacabku ou noqdo baa madax loogu noqdaa shacabku hadduu shacab fiican diinta ku wanaagsan ammaano leh cafiifa yani taaco badan khayrka iyo wanaagga ka shaqaynaya uu yahay ninka madaxda u noqonaya cirku ka soo dhacaya maya iyagoo kasoo dhexbax ayagoo ka soo dhexbaxaya ayagoo kale ayaa madax u noqonaya laakiin hadday shacabku mufsid yahay oo shacab maaragtay dhiiggi bannaysto oo qatligii iyo dhicii iyo kufsigii iyo baloo dhan ku dhex jiro iyo khiyaanadii iyo wax daran ku jiro khaa'in ayagoo kalaa madax looga dhigay ilaa ayagoo ka soo dhexbaxaya ayagaasuu ka mid yahay marka khuruujka marka lama ogola in lagu baxo oo lala dagaalamo lama ogola hal shardi baa la banneeya maxaa yeele xadiidka cubaadat bnu saamid oo saxiixa ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu ka hadlayey cubaadat bnu saamid baayacnaa rasuula اllahi sala اllahu alayh waali wasalam nebigeenna beeca la galnay iyo heshiis maxaan kula ballannay cala asamci wاطaacati fi اlmanshati wاlmakrhi wاlcusri wاlyusri yani wacalى aharatin calayna waan laa nunaasica almra ahlahu ila an tarw kufran bawaaxa cindakum fiihi min allahi burhaan yacni wuxuu leeyahay inaan ateecno inaan maqalno warkiisa u hoggaansanno ama aan ka hadno ama aan jeclaanno ama aan fududaanno ama aan cuslaanno inaan mar walbaba aqbalno in ama xataa hanaga dooro hadduu rabo hanaga exdo waa inaan mar walba la ateecaa weeyaan inaanan waxaan kula ballan kula galnay inaanan amarka ku qabsan madaxtinimadii inaanan kula diririn oo intaan ciidan u samaysannay iyo jabhad iyo hub aanan kula dagaalamin ilaa hal shardi baana loo ogolaaday oo ah ilaa an taruu kufran bawaaxa gaalnimo cad inuu la yimaada mooye gaalnimadaasna weliba uu nebigu kusii tilmaamoo yidhi yacnii cindakum fiihi min allahi burhaan ilaahay agtiina xujo aad uga haysataan gaalnimadiisa daliil cad aad u haysataan markaasaa laguu ogolyahay inaad ku kacdo oo la dirirto hadduu kaafir noqdo uu ridoobo oo kufrigiisu cad yahay inaan markaas lala dagaalamo iyada lafteeda haddii kufri cad la arko oo gaalnimo cad la arkaa laakiin aysan jirin awood ninkan lagu muquuniyo aysan jirin gaalka ah oo xoog looga qaada aynan jirin xataa lama ogolo in lagu kaco isagoo kaafir ah in lala diriro oo lagu jabhadeeye xataa lama ogola sababtu waa maxay fasaadka ka dhalanaya ayaa ka tiro badan dhibaatada ka imaanayso kicitaanka lagu kaco baa ka badan isagoo gaala markaa ku kacdo maxaa imaanay ciidano ciidan buu haystaa dowladdiibuu haystaa hubbuu haysta oo dagaalamaya markuu kula dagaalamana oo dagaal dhaco maxaa imaanayo qax baa imaanayo dad badanoo abriyaal lalaaya imaanayo guryihii iyo noloshiioo baaba'daa imaanayso wada dhiiggiiyo maarata iska daato kufsigii oo dadkii haweenkii la kufsadaa imaanayso xoolihiioo la boobaa imaanayo jidgooyaa imaanayso oo waddadii inta kale go'da aan maaragtay dadkii miciishadoodii iyo noloshoodii dhan baaba'aysa khuruujka waxaa la yidhahda marka iyo dowladaha oo lagu baxo waxaa weeyaan soomaaliya daliil weyn u ah daliil weyn u ah maanta waxaan u malaynayaa faa'iidadeeda hadday faa'iido khuruuj leeyahay bixitaan iyo yani maarata mucaarado iyo hadday wanaag leedahayba soomaali waa haysa maxaa yeele maanta waxaa meeshaas soomaali gaarsiiyey waa dowladoodii oo iska jirtay iyo kayaankooda umadnimada u qarsoonaa cuyuubtooda ilaahay bannaanka oo soo dhigay markay ku kaceen la dagaalameen marka adduunyada kalena waa lamid hadda caalamulislaami dhibka haysto niman dictatoraa xukumi jiray dictatorradaa loo qaatay hadda libiya oo kale ninkii joogay oo khadaafi ahaa waad ogtihiin qur-aanka xataa waa ku istihzaa'i jira qul qul ha laga gooyo dhihi jira qulka qul huwa allahu axad ma jirta ha laga tuuro allahu axadun ha laga bilaabo qul acuudu birabbilfalaqi qulta tuura uu leeyahay birabbilfalaqi ka bilow kitaab kitaabulakhdar la yidhaahdaba u lahaad ogtihiin oo samaystay waa kufri iyo gaalnimo wey laakiin haddana ummadda way nooleed gaal ou ahaa laakiin markii lagu kacay maxaa xaalkeeda maanta libiya kaafirkii haystay baa loo qaatay hadduu islaamay allahu aclam ilahay baa garanay inuu toobo keenu soo noqday laakiin kufrigu uu la jahray wahaakadaa ru'asadoo dhanba waa sidaasoo kale laguma kaco xataa hadduu gaal yahay lama ogolo in lala diriro maxaa yeelay shareecadeenna islaamku waxay ku wareegtaa wax la yidhaahdo almasaalix walmafaasid baa la fiiriya maslaxadda iyo mafsadadaa la fiiriya maxaa ka imaan karo ma'aalaat alafcaala la yidhahdo ficilkaa markii la sameeyey maxaa muxuu ku dambayn doonaa gadaashiisa muxuu noqon doonaa in la fiiriyo weeyaan haddii natiijo xumo iyo shar iyo balaayo ay ka dambaynayso waa xaaraam in lagu kaco waa xaaraam in arrintaa ficilkaa la sameeyo lama ogolo weeyaan marka sidaa darteed nasiixada waxa weeye ay madaxda leeyihiin waa inaan lagu bixin waa in ceebtooda la asturo waa in nasiixadii si gooniya loogu naseexeeyo bal waa in loo duceeyo waa loo ducey inuu ilaahay islaaxiyo ayaa loogu duceeya hadda caalamka markaad aragtid wax dowladahooda culimmadooda iyo wadaadadooda caalamulislaamiyan ka hadla madaxdooda u duceeya sacuudiga basaa ka jiro sacuudiga dadka xaramka waa ugu duceeyeen ilaahu noo islaax bay dhahan ilaahu noo hagaaji war intaa adiga ninkan habaaraysole balaayo allaha ku rido inkaara kugu dhacdayda adaa ishabaarayo ummaddaadiiyo habaarayso ilaahu noo islaaxi maan irahna ninkan ilaahu noo hagaaji maan irahna madaxda ah maxaa yeele diinkana siduu amray waa taa wey waxaa la yidhahdaa fudayl ibni ciyaad sheekha la yidhaahdo fudayl ibni ciyaad waa raggani salafkaa raggii hore wa hadal aad u qiimo badana laga soo guuriya wuxuu odhan jiray low kaanat lii dacwatu mustajaaba maa jacaltuha ilaa lisulطaani haddayba ilaahay duca iga aqbalayaba ay jiri lahayd ninka madaxda suldaankaan u ducayn lahaa muslimiinta madaxda u ah aniga nafteeda uma duceeyeen ninkaasaan u ducayn lahaa buur markaasaa la yidhi maxaa ula jeedaa bal noo fasir markaasuu wuxuu yidhi yacni in jacaltuhaa linafsii falaa tacudnii haddaan aniga naftayda ugu duceeyo oo aan aniga iska ducaysto aniga ma gudbayso ducadii aniga unbay ugu koobnaani laakiin wain jacaltuhaa lisultaani haddaan ninka madaxda u yeelo u duceeyo saluxa wa wanaagsanaan fa bisalaaxihi alcibaadu wاlbilaadu mar hadduu isagu fiicnaadana dadkii iyo bilaadiiba way hagaagayaan waana ficnaanayaan ducadeed haddii la ii aqbalo marka sidaasay salafkeennii ahaan jireen madaxda waxaa la rabaa mar walbaba in loo duceeyo ayaa la rabaa weeyaan wa caammatihim buu nabigu yidhi qaybta ugu dambayso shanaad caamat lmuslimiin muslimiinta dadka intooda kale diinka nasiixu u yahay oo waxaa la rabaa caamat lmuslimiin yacni wuxuu nasiixo ugu yahay diinkan iyo dacwadii in la gaarsiiyo xaqii loo sheego salaamtii islaamka in dhexdooda lagu fidiyo in maaragtay yani maxaa la yidhahda musaacada iyo kaalmo khayrka loogu kaalmeeyo in la jeclaado dadkii oo wanaag aa la jeclaato waxay arrimahaasoo dhan buu caamatulmuslimiinu diinkaana naseexo ugu yahay weeyaan marka xadiidka waa xadiid caama sida abu daa'uud oo u sheegay fiqhigii yacni maaragtay axaadiista uu ku wareego fiqhiga islaamiga ayuu xadiidkani ka mid yahay buu yidhi alxadiidu asaabicu xadiidka toddobaad marwiyun can tamiimi daari saxaabiga tamiim daari la yidhaahdo ayaa laga wariyey radia allahu canhu allah ka raadi noqdee wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam qaal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi addiinu diinku annasiixatu waa khayr miirid weeyaan alaaan saddex jeer ku celiyey qulnaa markaasaa niri liman yaa rasuula allah you nasiixo u yahay rasuulkii allow diinkani qaala nebigu wuxuu yidhi lilaahi allow u yahay walikitaabihi kitaabkiisa u yahay walirasuulihi rasuulkiisa u yahay walia'immati almuslimiina muslimiinta madaxdoodii ayuu nasiixo u yahay wa caammatihim caammati almuslimiina ayuu maaragtay ayuu nasiixo u yahay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam alxadiiu aaminu xadiidkaas imaam muslim baana warinaya weya alxadiiu athaaminu xadiidkii sideedaad can ibni cumara radi allaahu canhuma can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم حديث كسيداد مروي وحال قوري عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما يعني عبد الله بن عمر إسقي أبيه الله كرر النغضي ayaa laga wariyey wuxuu yidhi ana rasuula اllahi sal alay wasalam qaala rasuulka allah wuxuu yidhi umirtu waxaa la ifaray oo la i amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudahay inuusan jirin ila allahu alla mooye alla keliya cibaadadiisa ay xar tahay wa anna muxamadan nebi muxamedna rasuulullaahi alla rasuulkiisii adeeggii soo dirsaday ou soo dirsaday inuu yahay ilaa ay ka qiraan wayuqiimu salaata salaadda ilaa ay ka oogaan wa yu'tu zakaata zakadiina ay bixiyaan oo dhiibaan oy gutaan fa idaa facaluu daalika arrintaa hadday sameeyaan shahaadateynkii salaadii oo la ooga sakadii lala yimaadaa intaa hadday sameeyaan casamuu way ilaaliyeen minaa aniga waxay iga dhowrayna iga ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigoodii dhiigagoodii wa amwaalahum xoolahoodii ayay iga ilaaliyeen dhiiggoodana waa muxaram kuma xadgudbi karo shahaadateynkaasi salaadii iyo sakadiiba xarimtay maalkoodana haniimo ma noqonayo sababtu waa muslimiin weeyaan marka arrintaasa iga reebtay buu leeyay ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqa uu ku yeesho mooye xaqa islaamku ku leeyahay mooye oo dhiiggooda haddii xaqulislaam ku tacalluqo waa loo daadinaya sida aan ka hadli doonno insha allahu tacala hadduu qof soo dilay waa la qisaasi soo maha dhiiggiis waa banaanaanaya lanna xaq baa ku tacaluqay markaa maalkii xaq baa ku tacaluqayo oo ah sakadii oo kaleeto hadduu diido waa laga qaadaya waa laga wareejinaya sakada xaq lagu leeyaha weeyaan ilaa bixaqi lislaami wa xisaabuhum xisaabtooda miya markay intaa la yimaadaan waxa ay xisaabtoodii yacni aakharo cala allahi ilaahay tacaala sarreeye ayay alla ayay ahaatay weeyaan allah iskale xisaabinayo haddii dadkaasi waxa qalbigooda ku jiro khayra iyo wanaag ay samaysteen ficil iyo maarata niyo wanaagsan ay la yimaadaanna janno ilaahay kaga awaabinaya haddii ay cagsi daalika sameeyaanna ay islaamkii islaam beena ay sheegaan oo qalbigiina aysan ka rumaynin sida munaafiqiinta loo cadaabo ayaa loo cadaabaya wey rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkaas imaamu lbukhaari imaam muslim labadaba waa ay soo saareen saxiixoonkooda ayay ku soo saareen weeyaan riwaayadan ilaa bixaqi islaamida waxaa weeye bukhaari baa keliya iskale lafdigan oo muslim kala gooni noqday weeyaan xadiidka macnahan oo yani hadda shiikhu meesha noogu sheegay xadiid ibni cumar axaadiid kale oo tiro badan oo laakiin isaga la macno ah ayse ku kala bedbedelan yihiin yani alfaadiisu qaar ay kala bedbedelan yihiin ziyaadaad iyo nusqaad ay ku jirto ayaa axaadiid kaleeto ay nebiga ka sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiis maarata imaamu lbukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo oo anas ibni maalikna uu ka warinaayo ee aan ibni cumar ahayn riwaayadaas wuxuu anas leeyahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo ayaa la i faray xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu warasuuluh riwaayadaas cabduhu warasuuluhay ku dartay oo riwaayada way ka duwan tahay ilaa ay qiraan nebi muxamedna inuu addoon ilaahay iyo rasuulkiisii yahay faidaa shahiduu an laa ilaaha ila allah ana muxamada rasuulu اllah haddii ay qiraan arrintaas oo shahaadataynkii ay qiraan wasalluu salaatana salaadeenna muslimiinta ay tukadaan wastaqbaluu qiblatana qibladeenna oo kacbadiiyo dadka muslimiinta salaadda la qaabilaanna ay qaabilaan wa akaluu dabiixatana haddaan muslimiinnaha wixii aan gowracnana ay cunaan faqad xarumat calayna dimaaؤuhum waamwaaluhum ila bxaqiha dhiigagooda iyo maalkoodiiba xaaraan buu naga noqonaya ilaa xaqa islaamka ku tacalluqa mooye marka xadiidkaa salaadii iyo wuu sheegay laakiin ziyaadaad wuxuu ku daray istiqbaalu اlqibla iyo aklu abiixa aklu dabiixati اlmuslimiin qiblada la qaabulo iyo muslimiinta waxay gowracaan oo maaragtay la xalaalaysto oo la cuno ayaa maarata xadiidka ku ziyaadiye weeyaan xadiid kale sidoo kale bukhaariiyo muslim ku sugan abu hurayra ay warinayaan isagu kuma jiro iqaamatu salaa iyo itaau zakaa kuma daro kuma daraya riwaayadaasi oo waxa weye umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ayay yidha xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah kelimadaas bisuu ku sima ilaa laa ilaha ila allahu ay yidhaahdaan faman qaalaha faman qaala laa ilaaha ila allahu qofka sidaa yidhaahda buu yidhi casama minii maalahu wanafsahu ilaa bixaqihi naftiisii maalkiis waa iga dhowray waa iga ilaaliyey ilaa xaqa islaamka mooye wa xisaabuhu cala allahi caza wajal marka riwaayaadkaasoo idil baa jiro oo kala duduwan laakiin macno way kulminayo ziyaadaadna ay ku jiraan qaarkood ay ku darayaan qaarna nuqsaan ay ku jirto weeyaan xadiidkan marka yacanii wuxuu qiray nabiy llaahi moxamed inuu dadka la dagaalamo muqaatala muqaatalada nabiga uu kula dirirayana maxay ahayd jihaad waay jihaad fii sabiil اllah jihaadkuna diintuu ka mid yahay qofkii inkiroo jihaad ma jira yidhaahdana waa ku kufrinaya waa gaalnimo wey jihaadku waa jira laakiin jihaadku waa inuu noqdaa qasadkiisu waa inuu shareecada islaamku waafaqsan yahay wax kastoo kulligii la samaynayaahi jihaad ma noqonaya dad badanoo jihaad sheegtana jihaad ma noqonayo waxay sheegayaan dadaa waxay u yaqaanaa muslimka oo la laayo laisku dhex qarxiyay sida hadda soomaaliya ka socoto oo caalamka o dhan ka sax socoto dad muslimiina masaajidka lagu dhex qarxina mujaahidaan oo kuleeyahy waa shahiidaya lagu leeyahy waa shahiiday eesh ma shahiid haadaa shahiid lama yidhaha kaasoo kale asagaa naftiisa dilay waa muntaxiraa la yidhaahdaa wuxuu isku dilaana ilaahay ku cadaaba maalinta qiyaamaha wuxuu isku dilay qofkaas yaa lagu cadaaba siduu nabigeenna noo sheegay man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama naftiisa shay qofkii ku dilaahi ilahay qiyaamo isagoo ku cadaaba shayga naftiisa lagu cadaaba marka qofaa wuxuu leeyahay yacni maaragtay eh, niman aanan tukanayn oo mooriyaanahoo xoolaha dadka dhacaya oo maafiya mujaahidiinaa nahay kuleeyahy hadday rabaan mujaahidiin kan dadka muslimka leynaa jihaada ku jiraabuu kuleeyahay wama cid walba waxba iska sheeganaysaa marka jihaadku waxaa wa man qaatala litakuuna kalimat اllahi hiy alculyaa fahuwa fii sabiili اllah qofka ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto u dagaalamo kaa weeyaan qofkana keligii ma noqon karo mujaahid jihaadku waxau leeyahy saldu leeya jihaadka labaa loo qaybiya mid cayniya iyo mid kifaa'i baa la kala yidhaahdaa kan kifaa'igaa weeye midka jihaadka uu nabiyullaahi moxamedna uu qaadi jiray ama maaragtay la yidhaha jihaad adacwa ama jihaad adalab waxaa la rabaa imaam inuu leeyahay imaamu makana uu qaado beyd meelay ka duulaan ay leeyihiin dadka ay la dirirayaan raayaadka iyo calaamadu inay kala soocan yihiin muslim iyo gaale ay yihiin xataa ayagoo gaalo ah inaanan dadka masaakiinta naagaha dumarka iyo odayaasha iyo ilmaha yarirkaa iyo oo wax aan dagaalka ku jirin inaan la laynin suufiga kiniisadda ku dhex jiro oo gaalka ah inaanan lala taabanin oo la dilin waxaasoo dhan ba islaamku shareecadaasu qabaa jihaadkiisu ma ahan iska sheego iska orod ma aha shuruud badanuu leeyahay marka wax badan oo maanta jihaad dadku ku sheegaan ayaanan jihaad ahayn oyse shareecadeenu u aqoon nabiga marka jihaadka laba shay ayuu ilaahay ugu waajibiyey xataa jihaadku nusuusta marxaliguu ka mid yahay markuu nebiga maka joogay uusan tabar lahayn kufu aydiyakum waaqiimu salaata la yidhi lama dagaalami kartaana joojiya ha dagaalaminina baa layidhi markuu madiino tegey oo ciidan yeeshay oo magaalo yeeshay oo dhaawaciisa meeluu geysan karo u yeeshay uu ka duuli karo ciidanna uu leeyahay cadowgiisa inta ay samaysteen oo kalena uu samaystay uu leeyahay hadday seef wateen seefuu kula dagaalamayey hadday waran wateen warankii wuu samaystay hadday fallaar aystay fallaarow samaystay hadday farda lahaayeen fardow lahaa hadday awr ku dagaalamay intii ciidanka oy lahaayeenoo kaleu samaystay markaasaa loo ogolaadoo la yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa allaha calaa nasrihim laqadiir markaasaa loo idin kabacdina markii dambena lagu farad yeelay nebiga calayh wasalaam jihaadkaas marka waxaa la yidhaahdaa waxa dadka gaalada loola diriraayo horta jihaad muslim diriraayo jihaad laguma sheego lama yidhaahdo haddaad dad muslim oo diriraayo aad aragtid jihaad lama yidhahdo fitna la yidhaahdaa shareecada fitna u taqaan xarbu fitna la yidhahda waa laga fogaadaa waa laga cararaa lama dhex galo tala laguma darsado xoola laguma bixiyo naftaada ha ka qaybgelin ka carar ka fogow haddaad ka joojin karta ka jooji haddaada ka joojin karin ka joojin karin naftaada kala baxso fitna la yidhaha dagaal muslim dhex galo jihaad ninka ku sheega waa beenuu diinka ka sheegay diinta islaamku beenuu ka sheegay muslimiin dirirayso nebigu wuxuu yidhi falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar soo maaha ida اltaqa اlmuslimaana bisayfayhimaa laba muslim oo seefo wata hadday isku yimaadaan kan wax dilaayay kan la dila labadaba ahlu waayuu rasuulka calayh الsalaatu wasalaam marka taa ka gudub gaalka maxaa loola diriraa gaalka laba shay baa loola diriraa o markay awood gaalo ah oo dadka dacwadii inay diinkii iyo tawxiidkii inuu gaaro diidan ay meeshaan istaagto oo dadkii gaalada ahaa in xaqa loo sheego ay diidaan ay hortaagan yihiin awooddaas horta in meesha laga wareejiyo waa awoodda ciidankan in meesha laga wareejiyo waa loo jeedaya si markaa dadka xor ay diintii ay u aqbalaan waa qodob qodobka labaad waxaa weeyaan oo ayadana ku jirtaahi waaba nasiixay gaaladii u tahay nusxi bayba gaalka u tahayba in lagula dagaalamo diinkan asagay nasiixo u tahay see ugu tahay inuusan gaalnimo ku dhimanin maxaa yeele hadduu gaalnimo ku dhinto aakhare naartuu ku waaraya weligiisu ku jiraaya marka jihaadku waa jihaad muqadasa wey ninkan kufriga ku dhiman lahaa baa la badbaadinaya islaamnimo loogu yeeraya si markaas xataa haddii macsi isagoo galay kaliiro ah uusan ka tooba keenin xataa ilaahay uu u ciqaabo usan naarta ugu waarin soo uma jeedin asagayba nasiixo u tahayba in islaamnimada loogu yeero marka arrimahaas baa horta jihaadka nabigeenna loo faray ou leeyahay umirtu an uqaatila annaasa nabiga dadka inuu iska laayo keliya maahayn wuu ku xiro wuxuu yidhi xataa yashhadu an laa ilaha ila allah xataadan waa haaya la yidhahdaa macaanideeda ka mida lagu fasiro ilaa an yashhaduu an laa ilaha ila allah ilaa ay qiraan laa ilaha ila allahu ay qiraan yacni ilaa ay ka qiraan inaan la dagaalamo ayaa la ifaray buuri laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululah ay qiraan nabigeenna markay ogolaadaan markaa dagaal ma jiro markaas haddii ay shahaadateynka la yimaadaan salaadii iyo sakadii ay la yimaadaan arrintaas nebigu wuxuu leeyahay dhiigooda iyo maalkooda macsuumuu noqonaya ilaa xaqulislaamu ku soo aroora mooye waxaa tusaya qofka hadduu laa ilaaha illa allahu muxamadun rasuululah la yimaado salaaddii iyo sakadana ou gutaahi inuu muslim yahay oo muslimnimo loo qirayo qur'aanka aayado badan buu ilaahay ku sheega fii suurati tawba laba aayadood buu ku sheega wuxuu allah leeyahay fain taabuu waaqaamuu الصalaaةa waaatow الzakaa fakhalluu sabiilahu hadday toobo keenaanoo laa ilaha illa allah maxamadu rasuulullah la yimaadaan salaaddii iyo sakadiina ay la yimaadaan faraha ka qaada daayi waa muslimiina aayad ka dambaysa wuxuu allah leeyahay fain taabuu waaqaamuu الsalaata waaatow الzakaa faikhwaanukum fi اddiin waaba walaalihiin xagga diinkaybu walaalo idinkugu yihin maxaa waxaad kula dagaalamaysay waa inuu laa ilaha illa allah muxamedun rasuululah yidhaahdo waa inuu salaaddii soonkii la yimaado wuuna la yimid waa walaalka xagga diinka walaalkuugu ah weeyaan walidaalika abu radia allahu canhu sida saxiixaynka ku sugan xadiidu abi hurayra markii nebiyulaahi moxamed uu dhintay oo allah u oofsaday oo abubakar madax laga dhigay ayaa carabtii qaybo badan oo ka midihi ay ridoobeen diinka ka laabteen islaamnimadii way ka noqdeen qaarkoodna sakadii bay diideen inay bixiyaan waxay yidhaahdeen nebiga markii sake la siin jiray khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum biha watusakiihim wasalli calayhim ina salaataka sakanuu lahu nebigu waa u ducayn jiray laakiin ibna abi quxaafa oo abubakara ducadiisii ma ma ma ti nebigoo kale la mid tahay ma dhiibay inay dhaheen sakadii waa diideen abubakar marka wuxuu goostay inuu la dagaalamo kuwii sakada diiday iyo kuwii murtadiinta ahaaba cumara marka wuxuu kuwii murtadiintii kama hadline kuwii oo yani maaragtay maanicu zakaagii ayuu ka hadlay cumar wuxuu ku yidhi maxaad ula dagaalamaysaa dad yacni nebigubu waatou yidhi xadiidkaanu soo qaatay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa anna moxamadan rasuulullah hadday laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah yidhaahdaanna casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqihaa buu nebigu yidhi see dadka ula dagaalamaysaa buu ku yidhi abubakr markaasu wuxuu yidhi wallaahi lauqaatilanna man faraqa bayna الصalaati wالzakaati faina zakaata xaqu اlmaali wallahi low manacuunii ciqaalan kanuu yu'adduunaha ilى rasuuli اllahi sal اlه alيه wasalam laqaataltuhum calىa mancihi abubakr wuxuu yidhi ilah baan ku dhaartay waa la dagaalamaya cid alle ciddii kala saarto salaadda iyo sakada kala bixiso salaaddaan tukanayn laakiin zake ma dhiibayno qoladay tiraahdo waa la dagaalamayna maxaa yeele zakadu waa xaqulmaal wey xaqa maalka lagu leeyahy islaamnimadii islaamka uu saaray weya markaasuu yidhi ilaah baan ku dhaartaye hadday ii diidaan ciqaal waxaa la yidhahdaa waa waa dabar dabarka xoolaha lagu xiro ee geela iyo lagu xiro awrta lagu xiraay hadday xariggaas dabarka ii diidaan riwaayaadka qaarkood canaaqan bay dhahaan waxar ou nebigu ay siin jireen ama xarig ay nebiga siin jireen dabara hadday ii diidaan waa kula dagaalamaya ilaa ay gutaan diiddadaasa kula dagaalamaya cumar markuu arkay abubakr inuu arintaani yani musamim ku yahay ayuu wuuu leeyahay wuxuu leeyahay fawallaahi ma huwa ilaa an ra'aytu ana allaha qad sharaxa sadra abi bakrin lilqitaali facraftu anahu اlxaq ilaahay baan ku dhaartay yanii arrinku maba noqon in ilaahay abubakr qalbigiisa ku sharxay in dadkaa maanicu zakaa lala dagaalamo waxaan gartay bur marka shaygaan inuu xaq yahay marka sidaa darteed yani qofka qolada ee mumtaniciinta ah hadday dad isbahaysta yihiin shawka leh oo salaadan ma tukanayna ay dhahaan imaamka muslimiinta waa inuu la dagaalamo ayagoo muslimiina markaasaa dagaalka muslimka bannaanaanaya hadday sakada diidaan waa lala dagaalamaya laakiin hadday zakadii ogol yihiin salaaddii ay tukanayaan shahaadateynka ay qiraan qofkaas waa muslim weeye iska daa sake iyo salaade nin gaal ah oo weliba u dagaalamaya kelimatulkufri u dagaalamaya muslimiintii la dagaalamayey ayaa muslimiin badan ou laayey sida xadiidka bukhaari muslimba ku sugan muslimiin badan buu jihaad dagaalka ku laayay ayaa maaragtay usaamata bnu zayda intuu arkay ninkan dadka muslimiinta laynayo ayuu inta u gabaday buu markuu seefta la kor istaagay ayuu ninkii wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah buu yidhi usaama wuxuu yidhi seeftu iskaga ilaalinaayo waa ku kala jaray laba uga dhigay waa dilay arrintii baa nabiga la gaarsiiyeyo layidhi usaama nin laa ilaaha ila allahu yidhi ayuu maaragtay dilay nabiga muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam usaama yacni aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah ma waxaad dishay markuu laa ilaha ila allahu yidhi kadib baad dishay miya markaasuu yidhi yaa rasuula allah inahu kaana yatacawadu can sayfi yatacawadu min asayf sayftu iskaga ilaalinay markaasuu nabigu ku yidhi kayfa tasnac bilaa ilaaha ila allah kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaءat ywma alqiyaama laa ilaaha ila allah hadday berrinta qiyaamaha iyadoo kula dacwoonaysa kuu timaado maxaad samayn doontaa waa ku celceliya dhowr jeer kayfa tasnac bilaa ilaaha ila allah idaa jaaءat yowma alqiyaama marka qof muslima dilkii ma sahlana ilaa yani usaamo uu yidhaahdo canaanta nebiga u canaantay waxaan tamaniyey inaan maanta soo islaamo ka horba aan islaam noqon lahin islaamnimadayda yani khatar baaba ku jira uu leeyahy arrintaas ooma jeedin qofka muslimka ahi hadduu laa ilaaha ila اllah muxamedun rasuul yidhaahdo kelimadaas xataa qalbigiisa beenba ha ka ahaado hadduu ku dhawaaqo waa muslim waana macsuumu dam wa dhiiggiisa waa ilaashan yahay waa la dhowraa waxaa tusaya xadiidka saxiixeynka ku sugan xadiidu abi saciid alkhudri wuxuu leeyahay khaalid ibn اlwaliid ayaa nebiga wuxuu ka codsaday nin inuu dilo rasuulka ilaahu ii idan buu yidhi hebel aan dile markaasuu nebigu yidhi laa ha dilin buu yidhi maxaa yeelay lacalahu an yakuuna yusallii inuu tukadaa la arkaa war nin tukado wey marka salaada inay manciso waa shaciira min shacaa'ir islaam wey hadduu qofku musalli yahay oo tukanayo adiga haddaba gelin qalbigiisa cidna kuuma dirsanin maxaa u dileen dhiiggiisu waa xaaraam inaad dishid weeyaan khaalid baa marka wuxuu ku yidhi markuu nebigu yidhi inuu tukadaa la arkaa ayuu khaalid wuxuu ku yidhi wa kam min musallin yaquulu bilisaanihi maa laysa fii qalbih badanaa buu yidhi dad badan baa jiro oo salaad tukanayo laakiin carabka ka dhahaya waxaan qalbigiisa ku jirin odhanaya baa jiro markaasuu nebigu ku yidhi innii lam uumar an unaqiba can quluubi اnnaasi wala an ashuqa butuunahum ani la farin dadka qalbigooda inaan baarbaaro yacni maaragtay eh, dadka quluubtooda inaan baaro ama calooshooda intaan dilaaciyo waxa ku jira aan ogaado la amrin daahirkaana la faray mar hadduu laa ilaha illa allah moxamadu rasuululah yidhaahdo waa shaciira min shacaa'ir islaam hadduu salaada tukado waa shaciira min shacaa'ir islaam iska dhaafee saxaabadaa lagu canaantay dad asalaamu calaykum yidhi oo ay dileen ayaa maarata ilaahay subxaana wa tacaala oo ku canaantay weeyaan marka shahaadateynka mar hadduu qiro waa taas weeye xadiid imaam axmed fii musnadii uu ku warinayo ayaa iyadana wuxuu ahaa nin saxaabada ka mida ayaa nebiga u yimid markaasuu nin munaafiqa munaafiqiintii ka mido garanayaan ayuu inuu dilo idan weydiistay markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alaysa yusalli oo kaa miyoonan tukanaynin markaasuu yidhi balaa waa tukadaa walaa salaata lahu laakiin salaaddiisa waxba kama jiro waa wax hadda dadka leeyihin waxaa salaadooda tukanayaan dadka takfiiriyiinta la yidhaahdo oo ummadda iska gaalaysiiyo yacni dadka gaalaysiiyo ay isticmaalaan salaadooda yacni masaajidooda waxay u yaqaanaan masaajid diraar masaajidu diraar u yaqaanaan yacni maaragtay eh, kuma tukadaan hadda takfiirka kuwa la yidhahdo soomaalida sooma arki balo takfiir walhijra la yidhahdo soomaaliya oo tiradii ka badato meelo badan safar nairobida waa ka buuxaan way joogaan masaajidda muslimiinta kuma tukadaan guryihii ku tukadaan aadaanka waxay u arkaan inay yihiin wax baatila dabiixada dadka muslimka ma cunaan xoolahay gowracaan ma cunaan ayaga bisa xoolaha soo qasho xoolahay qashaan bisay cunaan hadday wax xoolo qashaan waayaanna kalluunka iyo wax lamid ahay ah aadaana ma cunaan dabiixada dadka muslimiinta ma cunaan jamaacaadka lama tukadaan jumcada lama tukadaan yacni waa taa weeyaan marka hadalkaasuu ku yidhi markaasuu nebigu haddana maaragtay wuxuu ku yidhi alaysa yashhadu an laa ilaha illa allah war miyuunan laa ilaha illa allah miyuunu qiraynin markaasuu yidhi balaa buu yidhi rasuulka ilaahay wuu qiraya walaa shahaadata lah laa ilaha ila lah hadiis wax ka jira ma leh waa afka weeyaan markaasuu nebigu ku yidhi ulaaئika aladiina nahaaniya allahu can qatlihim kuwaas waa kuwa ilaahay iga reebay dilkooda marba hadduu laa ilaha illa allahna yidhi salaadna ou tukado dilkooda dadka la iga reebay buu ka mid yahay buu yidhi marka waxaad ogtihi nabiga calayhi salaatu wasalaam beled gaalo markuu tago wuxuu dhihi jiray saxaabadiisa suga ilaa waaga ka baryo hadday habeenkaas aadaan ay maqlaan nabiga kuma duuli jirin waa ka joogsan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh aadaanka waa shaciira min shacaa'ir islaam oo celinayso oo dadka ka celinayso waxaa la yidhaahdo jihaadka ay naftooda u diidayso way aadaankii marka waxyaalo badan baa hacair shacaa'irta islaamka in la ilaaliyo u baahan weeyaan kan marka xadiidkaasu ka mid yahay oo nebigu yidhi marba hadday intaa qiraan shahaadateynkii iyo salaadii iyo sakadii ay la yimaadaan waxaa waye dhiigooda iyo maalkooda waa macsuum wey laguma xadgudbi karo weyaan alxadiidu haaminu xadiidkii sideedaad marwiyun can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma cumar ibn khaaab baa laga wariyey ana rasul lah sal lay slam qaala nebigu inuu yidhi umirtu waxaa la i faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah alla xaq lagu caabudo inuusan jirin allah mooye wa ana muxamadan rasuulullah nebi muxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay oo xaqa ah inuu yahay wayuqiimu salaata salaada ilaa ay ka oogaan wayuutu zakaata zakadiina ay gutaan faida facaluu dalika arrintaa hadday sameeyaanay la yimaadaan casamuu way ilaaliyeen minii aniga waxay iga ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigagoodii iyo wa amwaalahum maalkoodii way iga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisii mooye xaqulislaam waxaa la yidhaahdaa axaadiis badana fasirtay xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa ibnu mascuud wuxuu yidhi qofka muslimka dhiiggiisa wuxuu ku bannaanaan karo wuxuu yidhi laa yaxilu damu mri'in nebigaa odhanayo laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu اllah ila bixdaa alaain qof muslim oo laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah yidhi dhiiggiisu marna xalaal ma noqonayo ilaa saddex arrimood buu ku noqdaa buu yidhi saddexda arrimood waxa weeye yani annafsu binnafsi wاthayib الzani wاtaariku lidiini almufaariqu liljamaca qof qof dilay oo loo qisaaso qof nikaax soo maray oo la rajmiyo iyo qof diinka ka laabtay murtad noqdayo maaragtay xaddu ridda laga oofiyo marka xaqa islaamka uu leeyahy waa taa weeyaan wa xisaabuhum xisaabtooduna tii aakharo cala allahi tacaala ilaahay sarreeyay ayay dushiisa ahaatay hadduu doonana waa cafini asagaa og qalbigoodana ka warqaba asagaa xisaabinaya wey rawaahu lbukhaariyu wa muslimu muslim iyo bukhaariba way wariyeen xadiidka way soo saareen alxadiidu ataasicu xadiidka sagaalaad marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasul lah sal lay slam yaquul ma nahaytukum canhu faاjtanibuuh wma amartkm bihi fأtuu minhu ma اstaطactum faإnama أhlaka اladiina min qablikum kahraةu su'aalihim واkhtilaafuhum calى أnbiyaa'ihi rawahu الbukhaariي وmuslim alxadiiث الtaasicu xadiidka sagaalaad marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra ayaa laga wariyey allah ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal ه alay waslam rasuulka allaan maqlay yaquulu odhanayo maa nahaytukum waxaan idinka reebo canhu shaygaas wixii aan idinka reebahay fاjtanibuu ka fogaan isaga taga waxaan adinka idinka reebo wamaa amartukum wixii aan idin farana wamaa amartukum waxaan idin faro bihi shayga aan idin amrana faatuu minhu shaygaa la imaada ma staactum waxaad kala timaadaan minhu xaggiisa ma staactum wixii aad kartaan wixii awooddaada tahayd awoodi karto karaankaada ah la imow fa inamaa ahlaka waxaa halaagay aladiina dadkii min qablikum idinka hortiinna aha waxaa halaagay karatu masaa'ilihim dadka idinka horreeyay alyahuud wanasaara wey yahuud iyo nasaaro waxa ay ku halaagsameen karatu masaa'ilihim su-aashooda oo ambiyadooda ay yani weydiinayeen iyo wakhtilaafuhum khilaafkoodii calaa ambiyaaihim ambiyadoodii waxay manhajkii iyo diintii ay la timid ay khilaafaan arintaasaa halaagtay rawaahu lbukhaariyu wa muslim ay akhrajahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaariba xadiidkan waa ay soo saareen weeyaan xadiidkan sabab buu leeyahay oo ku yimid sida ay culammadu sheegaan siday waxaana tusaya xadiidka abu hurayra oo kale wuxuu leeyahay abu hurayra yacnii khatabanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nebiga khudba noo akhriyey markaasuu wuxuuna amray xajkii buuna amray oo wuxuu yidhi yaa ayuha اnnaasu qad farada allahu calaykum اlxaja faxujuu wardadow allah xaj buu idinku farad yeelaye xajiya ayuu nebigu nagu yidhi saasuu yidhi abu hurayra markuu sidaa yidhi buu nebiga iska aamusay nin baa marka inta istaagaybu wuxuu yidhi akullu caamin yaa rasuula allah nin saxaabada ka mida ah inta istaaguu yidhi sanad walba miyaa xajkana laku waajibiyey rasuulkii allow nabiga shibuu ka yidhi ilaa saddex jeer ninka uu ku celiyo markuu nabiga ka aamuso mar labaad yidhi ma sanad kastaana laka doonaya inaan xaj nagu tahay nabiga markuu ka aamusaybu wuxuu yidhi markii saddexaad kabacdi wuxuu ku yidhi low qultu nacam lawajabad walama staactu haddaan iraahda nacam waa idinku waajibay ilaa nabiga qowlkiisa waxa weeye maarata wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa waa waxyi wey haddaan haa iraahdo waa idinku waajibayaa sanad walbaba mana awoodi kartaan inaad sanad walba xajisaan markaasu wuxuu ku yidhi nebiga su-aasha badan asagoo diidan daruunii maa taraktukum war waxaan idinkaga tago iska daayo oon aniga aanan sheegin faraha ka qaada fa inamaa man kaana qablakum dadkii ugu horreeyey waxaa yani halaagay yani waxaa halaagay waxaa weeye bisu'aalihim waاkhtilaafihim calaa ambiyaaihim su-aashooda tirada badan iyo ikhtilaafka ambiyada khilaafeen ayaa keentay joojiya weeye markaasuu yihi faidaa amartukum bishayin faatuu minhu mastadactum haddaan wax idin faro wixii aad awoodaan kala imaada waidaa nahaytukum can shayin fadacuu haddaan wax idinka reebana ka hara idin idhaahdo ka joogsado faraha ka qaada weeye marka yani sababkaasu ku yimid baa la yidhaahdaa xadiidka ay ku sheegaan calaa kulli xaalin waxaa la rabaa su-aasha tirada badan marka hore waxa weeye shareecadeen way naga reebtay oo macno darida ah su-aasha tacanudka cinaadka dadka loo weydiiyo nabigay weydiin jireen calayhi salaatu wasalaam qaarkood waxay ohan jireen nin baa wuxuu leeyahay yacani munaafiqiinta u badna man abi ninaa dhahay nebiga mimbarka taagan aabbahay nin aabiis lagu xaman jiray hebel inuusan kan hadda uu sheegana inuusan ahayn ayaa wuxuu yidhi man abi markaasuu yidhi abuuka xudaafa nebigu xanaaqsan aabbaa xudaafa wey mid kale wuxuu yidhi ayna abi aabbahay aawe abuuka fi nnaar naartuu ku jiraa yani yani sidaasu hadalladaasu ku yidhi markaa kabacdiba aayaddan yani maaragtay ku jirto fii suurati almaa'ida fii suurati almaa'ida ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum aayaddaasaa markaa soo degta war ha weydiinnina yani maaragtay wax haddii yani intaad weydiisaan marka la idiin sheego idin xumaan gelinayo ha weydiinina weeyaan marka su-aashaa tirada badan oo weliba cinaadka loo weydiin jiray nebiga ninkii ay hal ka dhuntay hal geela wuxuu le ayna naaqati rasuulkii allow nabiga ku jeesjeesayaan hashaydii aawe waxaasi wax lamiday weydiin jireen yacni dadka shacabka waxaa halaago su-aasha ambiyada la weydiinayo cinaadka ah ama aan macnaha ku jirin wey iyo khilaafka ambiyada la khilaafo ayaa maaragtay yacni dadka ummadaha ay ku halaagsamaan wey xadiidka marka wuxuuna yidhi laba shay buuna amray waxaa la yidhi haddaan wax idin amro waxaad ka awooddaan la imaada haddaan idinka reebana ka hara almanhiyaatu wاlma'muuraat baa la yidhahdaa almanhiyaatu wاlma'muuraat waxna waa nala ka reebay waxna waa nala faraa manhiyaadka waa waxaan ka hari karno waxaa nala ka reebay waa waxaan awood u leenahay inaynu ka harno waa ka hari karnaa khamrada yaan la yaan la sinaysanin waa ka hari karta yaan ribada lagu shaqaysanin waa ka hari karnaa qatliga dadka muslimka yaan la dilin waa ka hari karnaa wahaakada yacni shayga lagaa reebo waa waa waa waa waxaad awood u leedaha lagaa reeba laakiin ma'muuraadka shayga lagu amro waxay labay u qaybsantaa wax la awoodi karo iyo waxaan la awoodi karin waxaana la farayo laba iskugu jiraan waxaan awood u leenahay oon la imaan karna iyo waxaanan awood u lahayn labadaasaa loo qaybiya wixii aan awood u leenahay waana waa nala amray waa la imaanaynaa maxaa yeele ilahay wax awooddeenna ka baxsan uguma kalifin sida ilahay buu qur-aanku leeyahy laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha karankeeda mooy wax kaloo lagu waajibay naf ma jiro bal ilaahay taqwada markuu ka hadlay wuxuu yidhi faataquu llaha ma staactum sidaa darteed buu nebiguna yidhi faatuu minhu ma staactum waxa aan idin faro waxaydnan awoodi karin laidinkuma kalifin marka shayga ma'muuraadkana istiaacu ku xihan yahay awood xajka haddaadan awoodi karin oodan dhaqaalihii u haysanin kuguma waajibin salaada waad og tahay haddaadan istaagga awoodi karin inaad istaagto xanuun ku haya darteed fadhi baad ku tukanaysaa haddaadan fadhiga awoodi karin aadan awoodi karin ood istitaaca u lahayn waxaad la awoodi kartaad la imaanaya jiifaad ku tukani wahaakada sidaasaa la rahaa marna salaadda laga tegi maayo yacnii istiaacadaasaa shay walba kulligii ayuu ku xihan yahay istidacadaas ku xihan yahay waxaa la mida ah maala ahaaradii haddaadan biyihii ku qubaysan karin jiro ku hayso darteed jirkaada maaragtay baa nabro badan ku yaallaan ama dhaawac weyn ku yaallaa haddii aad biyaha qubaysatana waad u dhimani ma horayso waad ka tegi awood uma lihid biyihii lagaa rabay waad ka tegaysaa weyaan haddii waxaa la mida ah, eh, qubayskii oo kale tayammumo sidoo kale haddaadan janaabadii oo kale waad booraysan marka wixii aad awoodi karto unbaad la imaanaysa waxaadan awoodi karina ilaahay subxaanau watacaala marna kuguma kalifin wixii aad ka cajisto waa lagaa joojini weeyaan marka sidaa darteed buu nebigu yidhi maa nahaytukum canhu fajtanibuuh waxa aniga aan idinka reeba ka hara walidaalika ninka la yidhah sheekha la yidhaahdo sahl ibni cabdillaahi tusturi sida uu ka soo guurinayo abu nacaym fi lxilya xilyat alawliyaa kitaabkiisa uu ka soo guurinayo wuxuu leeyahay shayga biriga ah acmaalu biriga acmaalu lbiri yacmaluha albaru walfaajiru wanaagga qof walbaba waa samayn karaa wanaaggii qof walbaba wuu samayn karaa wuu awoodi karaa inuu sameeyo wuxuu yihi ama almacaasi wuxuu leeyahay falaa yatrukuhaa ilaa sidiiqun macaasida dadka ka tagaahi waa qof sidiiqa runbadana aho ilaahay rumeeyey ka unbaa ka hari karo marka cid walba kama hari karto weeyaan dadka waxaa la rabaa waa waxaad awoodi karto laakiin dadka wanaagsan unbaa yaa ka hara weeyaan marka intaasoo xadiidkaana nugu amray labadaa shay waxa ummadaha halaagana waa karata su'aali su-aalaha tacanudka ambiyadii horow nabigeennu ku sheegay waxaa ku halaagay inay tahay reer banu israiil ya ka su'aal badnaa nabiyulaahi muusa way dhibeen suurat lbaqara fiiri markii la weydiinayo suuradda magaceedaba loo bixiyey markii allah uu ka hadlay wuxuu yidhi waid qaala waid qaala muusa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara qaaluu atatakiduna huzuwa qaala acuudu biاllah an akuna min aljaahiliin yacnii nin bay iska dileen markaasaa in la ogaaday nebi muuse ugu tageenna yihahdeen ninkii la dilay inta isku tuurtuureen reer hebelaa dilay reer hebelaa dilay ayaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi neef gowraca markaasaa neef gowraca haddii hal neef hata soo qabtaan gowracaan arrintu waa iska dhammaan lahed neef lo ah gowraca waa dhammaan lahayd arrintaas ma ayna yeeline markiiba waxay weydiiyeen neefkaas muxuu yahay yacni da'diisa markaasoo lagu adkeeyoo layidhi laa faaridun walaa bikrun cawaanu bayna dalika fafcaluu maa tu'maru midaan duqna ahayn dhallinyarana ahayn da' yarayn ayaa la yidhi markaasi haddana sii dhibeen waxay yidhaahdeen maa lownuha midabkeeda noo sheeg markaasaa la yidhi safraau faaqicun lownuha tasuru naadiriin yani midabka haddana loo sii sheego kaas markaasi haddana waxay yidhahn mar saddexaaday yidhaahdeen maa camaluhaa bay weydiiyeen yacni maxay tahay shaqaday qabanayso waa maxay nooceeda markaasaa la yidhi tuhiiru اlarda walaa tasqi اlxarثa musallamat laa shiyata fiiha laa tuhiiru اlarda walaa tasqi اlxarثa musallamat laa shiyata fiiha waa lagu sii dhibay midaan maarata dhulka lagu waraabinin midaan bar lahayn mida calaamado badana loo sii sameeyey waa tacanut baa la cinaada la yidhaha waa cinaad wey nabiylaahi muuse cinaadi jireen marka taasoo kale annagana laloo diidayaa alxadiiu taasicu xadiidka sagaalaad marwiin can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra laga wariyey qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal alay wasalam rasuulkii allah ayaan maqlay yaquulu odhanayo maa nahaytukum canhu wixii aan idinka reebo fajtanibuuhu ka fogaada ka dheeraada وما أمرتكم به wixii aan idin farana faatuu minhu shaygii kala imaada ma stadactum wixii aad kartaan ood awoodaan fainamaa ahlaka aladiina min qablikum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay un karatu masaa'ilihim su'aashooda tirabadideeda iyo ikhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim ambiyadooda khilaafka ay khilaafeen rawahu lbukhaariyu wamuslim imaam lbukhaari iyo muslim baa soo saaray hada wbilahi towfiiq sal allah wslm cala